bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab اlhadyi wالsmt الxasn hadyiga iyo samtiga wanaagsan hadyi waa qaabka ama hanaanka samtiguna waa la mid keliya waxay ku kala duwan yihiin hadyigu wuxuu ku tacalluqaa fi lbaatin samtiguna waxay yidhaahdaan wuxuu ku tacalluqaa fi ldaahir macnuhu marka waxay tahay qofka hanaankiisa baatinka iyo kan daahirka labadaba ee wanaagsan ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadahanaa cabdullaahi bnu abi lswad qala xadaثna cabdالwaxid bn زiyaad qala xadaثna alxariث bnu xasirata wahuwa alxariث bnu xasirata alkuufiy صaduq ykhطئ warumiya bالrafض rawaa lahu الbukhaariyu fi اladb الmfrad wالnasaa-iyu qala xadaثna zayd bnu wahbi qala samictu bna mascuudi yaquul ibn mascuud baan maqlay oo dhahaya buu yihi inakum fi zamani kahiiru fuqahaa'uh qaliilun khuطabaa'uh qaliilun suwaaluh inakum idinku fii zamaanin zaman dhexdiis ayaa tihiin kahiirun fuqahaa'uhu ay kahiirun ay badan tahay fuqahaa'uhu fuqahadiisa ayb qaliilun khuطabaa'uhu qaliilun ay yar tahay khutabaa'uhu kuwa qudbada qudbeeyaana ay yar yihiin qaliilun ay yar yihiin suwaaluhu kuwa su-aasha badan ee wax weydiisto dadka baryo kahiirun ou badan yahay muctuuhu kuwa markaa yacnii wax bixinayo wax siinaya waqti marka dadka waxbaryaya wax su-aalayaana ay yar yihiin kuwa wax bixinayaana badan yihiin baad joogtaan ayuu leeyahay alcamalu camalka dhabta ah fiihi zamankaa dhexdiisa qaa'idun mid hogaaminaya waayo lilhawaa waxay naftu jeceshahay waxay naftu jeceshahay waa la hogaaminayaa camalkaa hogaaminaya ayb wasayaأtii min bacdikum gadaashiina waxaa imaan doono zamaanun zaman baa imaan doono qaliilun fuqahaa'uhu fuqahadiisu ay yar tahay kahiirun khutabaa'uhu khudabadiisu ay badan tahay kahiirun suwaaluhu kuwa wax weydiistaa ay badan yihiin qaliilun muctuuhu kuwa wax siiyaana ay aad u yaraanayaan alhawaa hawada fiihi zamankaa dhexdiisa qaa'idun weeyaan mid ku hogaaminayo lilcamali camalka isagaa hogaaminayo nafta hawadeeda camalka hogaaminayso iclamuu ogaada ana xusna alhadyi hadyiga wanaagiisa fii aakhiri zamaani waqtiga aakhir zamanka khayrun waa ka khayr badan yahay min bacdi alcamal camalka qaarkiis waa ka khayr badan yahay ayb xadiidkan marka aharkani waa xasan wuxuuna tilmaamay ama uu tilmaamayaa zamanba zamanka uu ka dambeeyo fuqahadu inay yaraanayaan fuqahaa marka maxaa laga wadaa fuqahaa waa dadka diinta fahamsan ee naska qur-aanka xadiidka nebiga muraadka alle iyo muraadka rasuulka dadka fahmayo aayadani xadiidka ay ka leeyihiin kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa fuqaha ayib marka waxaad joogtaan buu leeyahy zaman dadkiisa diinta fahamsani ay aada u badan yihiin inay fahmaanna xaq bay u leeyihiinoo nebigay caasireen saxaabadii ee nebigana sala allahu calayh waalihi wasalama ee dadkaas la mucaasarooday ama la zamantamay hadyigii rasuulka ay qaadanayaan aayadihii iyo axaadiidtii wixii ishkaal ka gala isagay u celinayaan waa toosinayaa marka dadkii iyagu ay tababareene taabiciintana iyaguna waqtigaasay ku dhow yihiin hadyigooda iyo khayrkoodu waa badanayaa iyo fiqhigooda ayb zamanba zamanka uu marka kasoo fogaado zamankii waxyiga waxaa sii yaraanayo maadaama ay waasidadu badanayso haddana waxaa sii badanay waxaa sii yaraanayo fiqhiga dhabta ah ee xadiidka ama aayadda laga leeyahay ayib walidaalika dadkii hore umaynan baahnayn saxaabadoo kale iyo uma aynan baahnayn iyagu culum fara badan oo hadda loo baahan yahay oo aalo noqonayso ama diinka lagu fahmo sababtoo ah iyaga waasito maba ka xiginba nebiga salawaatu wasalaamuhu calayhi oo rasuulkay toos marka cilmiga uga qaadanayeen marka asaaniid ay baaraan iyo axwaal rijaalo ay baaraan iyo oo nebiga ay ku gaaraan maynan qabi jirin ayb fahamkoodana nebigay u celin jireen wixii iyaga ka ishkaal gala dadkan dambana laakiin xaalkoodu marka xaal sidaa ka duwan weeyaan ayb marka wuxuu leeyahay zaman baad joogtaan kahiirun fuqahaa'uhu fuqahadiisu ay badan tahay ee aada u badan yihiin qaliilun khutabaa'uhu ay yar yihiin aada u yar yihiin kuwa khudbada badan khudbadan hadda waxay keenaysaa dadka way khudbayn karaan waana hadli karaan laakiin fiqhiga waa shayga muhimka ah ayb qaliilun ay yar tahay suwaaluhu kuwa wax su-aalidda badan kahiirun ay badan yihiin muctuuhu kuwa siinayo dadka wax barya waa yaryihiin waa daday xaaja iyo dan u geysay ee nin kastaa xoolo badsi iyo maalbadsi wax u baryi maayo alcamalu fiihi qaa'idun lilhawaa camalkaa kaxaynayo wax naftu jeceshahay oo cilmiga ayaa wuxuu hogaaminayaa hawada oo marka qofku haddii inta aanu waxa naftiisa jeceshahay intuu u kaadiyo ee uu milicsado cilmiga ee marka hore baxdi iyo istidlaal uu sameeyo kadib camal uu la yimaado waa toosayaa laakiin haddii intuu camal sameeyo kadib uu daliil raadiyo markaas waa marka hawada aada loo raacayo dayib waana dadka zamankan waxaa ka qaalibka ah waxbuu inkirayaa waxbuu ku camal falayaa ficil buu samaynayaa ma ka fiirsanayo marka hore haddii la yidhaha marka hore ficilkan sidan maahane waa si ka duwan maanta dhan marka wuxuu raadinayaa adillo ou ku baabi-in lahaa warkaas loo sheegay ee waxaa loo sheegay wasayaatii min bacdikum gadaashiina waxaa imaan doona zamaanun zaman qaliilun ou aada u yaryahay fuqahaa'uhu kuwa wax fahmayo oo diinka fahamsan kahiirun ou aad u badan yahay khudabaa'uhu kuwa khudbeeyo kahiirun ou aad u badan yahay suwaaluhu kuwa wax su-aasho qaliilun uu aada u yaryahay mucduuhu kuwa wax siinayo alhawaa fiihi qaa'idun lilcamal zamankaa dhexdiisa hawadaa camal ka hogaaminayso waxay nafta ay jeceshahay waana alimaamu shaatibi kitaabkiisa ictisaamka alictisaam waxyaabaha uu ku sheego calaamaadka ahlubidaca waxaa ka mida ama asbaabta bidcada keentaba markuu ka hadlayo itibaacu lhawaa qofka inuu hawadiisa iska raaco ou diin ka dhigto aayaddii qur-aankana sidaas oo kale ahayd suurat ali cimraan oo alla uu aayadaha ku tilmaamay huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqu fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna waibtigaءa ta'wiilih ayb markaa wuxuu leeyahay iclamuu ogaada ana xusna xusna alhadyi hadyi iyo hanaan iyo dhaqan wanaagsan fii aakhiri zamaani aakhiri zamaanka dhexdiisa khayrun waa ka khayr badan yahay min bacdi alcamal acmaasha la sameynaya qaarkeed ayb qaala xadaana marka xadiidku wuxuuna tusayaa marka in lagu dadaalo aayadda iyo xadiidka muraadka alle rasuul ay ka leeyihiin in la garto oo la ogaado taasina lama ogaan karo ilaa luqada sharciga la barto oo luqada carabiga ah asaaliibta kale ama isha kalena <coughs> wasaa-isha kale cilmigana aada loogu dadaalo sida mustalaxu lxadiidka iyo culumta rijaasha iyo usuululfiqhiga iyo qawaacidda fiqhiga iyo ahlu cilmiga laga qaato cilmiga iyo waxyaabahaas marka waqti badan lagu bixiyo kutubta sunnada la raajaco oo aada loogu laabto la barto bukhaari muslim abu daawuudka tirmidiga nasaa-i ibnu maajah musnad axmed iyo kutubahaas in mustadrak xaakim iyo cilmi badan loo yeesho qofka isagoo aalaadkaas qaba haddii waqtigiisu uu ku bixiyo tafaasiirta waqti aada u badan lagu bixiyo kutubta ijmaaca iyo khilaafka in la barto oo a'imadii hore aqwaashooda iyo saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin masaa-isha siday u fahmeen iyo kutubta laga baran karo in aada loogu dadaalo qofku markaasuu caalim yahay ogow nacam ayb laakiin caalim ku noqon maayo afar risaalo oo ou lacag badan intuu ka bixiyo haddana waxa ku qoran uunan u celin karin kutubtii hore selafka haddana uu markaa weliba ku andacoodo ama uu sheegto dariiqadii selafka inuu ku socdo uu jecel yahay ayb cilmigu marka wuxuu rabaa kulligaa inaad isa siiso si qayb ka mida uu ku iskaa siiyo qala xadaثna mxamed bnu slaam wahuwa albikandiyu qala akhbaranaa khalid bnu cabdillaahi wahuwa alwasitiyu aلطaxaan can اljurayriy can abi طufayl qaala qultu lahu jurayri baa wuxuu ku leeyahay abu طufayl yaa waxaan ku ihi ra-ayta الnabiya sal ll slam nebiga ma aragtay qaala nacam buu yihi haa waa arkay walaa aclamu mana ogi calaa dahri اlardi dhulka korkiisa rajulan qof xayan oo nool ra'a nabiya sal l slam nebiga arkay hayrii aniga aan ahayn maanta yacnii ma ogi saxaabi kale inuu maanta dhulka ku nool yahay lidalika aimada waxay yidhaahdaan abu tufayl caamir bnu waathila aakhiru saxaabati mowtan ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi wakaana abyada wuxuu ahaa nin cad maliixa alwajhi wejigiisu aad u wanaagsan yahay u qurxan yahay qaala wacan yaziid bni haaruun can iljurayriy ayb yaziid bnu haaruun marka moxamed ibnu salaam weeyaan waxa dhahayo wacan yaziid bni haaruun wahuwa yaziid bnu haaruun alwaasitiyu abu khaalid can iljurayriyi qaala kuntu ana wa abu tufayl waxaanu ahay natuufu bilbeyt waxaan dawaafaynay kacbada qaala abu tufayl waxa uu yidhi maa baqiya axadu ra'a nabiya sal l slam hayrii ma harin qof nebiga arkay aniga aan hayn qultu waxaan idhi wara-aytahu oo ma aragtay qaala nacam haa qultu kayfa kaana sidee buu ahaa qaala kaana abyada maliixan muqasadan kaana wuxuu ahaa abyada mid cad maliixan weji quruxsan oo aada u qurux badan muqasadan hadigiisuna uu dhexdhexaad yahay ayb mid la dhexdhexaysto ayuu ahaayo hadyigiisa ayaa wuxuu ahaa hadyi dhexdhexaad ah oo ifraad iyo tafriid u dhexeeyo guluwi iyo gaboodfal labadaa markaa udhexeeya xalushaahidkana marka hadda muqasadanta ayuu kala jeedaa maxaa yeeley baabku waa baabu اlhadyi waالsamti اlxasan qala xadaanaa farwatu qala xadaanaa cubaydaة bnu xumaydi can qaabuus wahuwa qaabuus bnu dabyaan fiihi liin dacfi baa ku sugan can abiihi aabihii marka abu dabyaan ayaa kunyadiisa leeraa alkuufiyu huwa hiqat can ibni cabaasi can الnabiy sal ly slama qaal alhadyu الsaalixu hadyiga wanaagsani wasamtu الsaalixu hanaanka suuban wاliqtisaadu iyo dhexdhexaysiga oo wasatiyada la dhexdhexaysto bayna alifraad waالtafriid iqtisaadkaas markay wasadiyada cajaa'ibteeda waxaa ka mida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo wuxuu yidhaahdaa islaamku waa wasat marka loo fiiriyo adyaanta kale dariiqada iyo manhajka ahlusunnati waaljamaacana waa wasat bayna alfiraq oo haddaad fiiriso shanta mas'ale caqaa'idku aada looga hadlo baabulasmaa' asmaa sifaat mucailada iyo mushabihadu ay u dhexeeyaan manhajka ahlusunnadu oo u dhexeeyaan haddaad fiiriso baabulqadarna jabriyada iyo waxay u udhexeeyaan iyo eh, iyo qoladan marka qadariyada la yidhaahdo muctasilada ee baabkan kale baabulwacdi waalwaciid oo ninka murtakibulkabiiraha xaalkiisu muxuu noqonayaana murji-adii iyo waxay u dhexeeyaan waciidiyada kuwii ahaa baabka saxaabadana waxay u dhexeeyaan raafidada iyo nawaasibta ayb masaa'il alasmaa'i waalaxkaamna sidoo kale waxay u dhexeeyaan murji-ada iyo khawaarijta iyo muctasiladao dhana iyo murji-ada oo dhan ah ayay u dhexeeyaan qolo kastaana ifraad iyo tafriid baa ku jiro marka qolo walba xaqa ay xaq iyo baatil bay jamcisay xaqa ay jamcisayna ahlu sunnada manhajkeeda waa laga helaa baatilka ay wadatana ma laga helaayo waa ka beri markaasuu wuxuu yidhaahdaa ahlu sunnati waaljamaacati fi lfiraqi kalislaami fi lmilal ahlusunna waljamaaca sida ay ku yihiin firaqda waa sida islaamku ku yahay adyaanta kale islaamku marka wuxuu wasad ka yahay jafaaga yahuudda iyo quluwiga nasaarada waa u udhexeeyaa ayb nabiyullaahi ciisa qolana waxay ku tilmaantay waladu zinya yahuuddow <coughs> xaqiisii bay meel uga dhaceen qolana waxay ku tilmaantay ilaah bay ka dhigeen ama ibnullaahi bay yidhaahdeen islaamku marka waa dhexdhexaystay in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayhi ayuu alla yidhi nacam haddaad marka u fiiriso warkiisa waa war cilmi iyo istiqraa' badan kusoo baxay oo ku yimid ayb marka wuxuu leeyahy waliqtisaadu juz-un min khamsati wacishriina juz-an iqtisaadkuna dhexdhexaysigu juz-un waa qeyb min khamsatin wacishriina juz-an min annubuwa shan iyo labaatan qeyb oo nubuwada ka mid ah qeyb ka mida ayb qaala xadatanaa axmed bnu yu ninkaa marka dacfiga ku jiraa ku jira sanadka xadiidka qala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa axmed bnu cabdillaahi bni yunus alyarbuuciyu qaala xadaanaa zuhayru wahuwa bnu mucaawiyata aljucfiy qaala xadaanaa qaabuus ana abaahu xadatahu can ibni cabaas can اnabiy sal l l qaal ina alhadya الصaalixa wasamta الصaalixa wاliqtisaada juz-un waa qeyb oo min sabciina juz-an toddobaatan qeyb oo min annubuwati ka mid ah qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wayaأtiika biاlأkhbaari man lam tusawidii akhbaarta waxaa kuula imaanayo ku keenayo nin aadan sahay siinin tarjamadanna marka waa cajuzu beytin liطarafata bni cabdin darafatu bnu cabd mucallaqadiisowna beytkan ku jiraa waana qaybta dambe ee beyt qaybtiisa dambe waay satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan wayaأtiika biاlahbaari man lam tuzawidi sidaas aaa ayb maalmuhu way kuu muujinayaan wax aada jaahil ka ahayd ayay maalmuhu kuu muujinayaan wayatiika bilakhbaari warna waxaa kuu keenaya man lam tusawidi nin aadan sahay iyo lacag siinin waan xaqiiqda xaqiiq jirta uha waxa idaacado furan iyo waxa hadda war sheego un mid lacag adoon siinin baad un iska maqlaysaa wixii waran meeshaa waxaasaa ka jira kan waxaasaa ka dhacay meliblaaysaanay tahay wax lacagood siinaysaana male meeshaas ii tago hebelow lacagtan qaadee war ii keen adoon dhihinoo war kuu keenaya ayb qaala xadaanaa moxamed bnu sabaax ayb qaala xadaana alwaliid bnu abi thawr can simaakin can cikrimata qaala sa'altu caaishata radia allahu canha hal samicti hal samicti rasuula اllahi sal ly slam rasuulka ma maqashay yatamaalu shicran isagoo shicir ku tusaale qaadanaya qad weligii tamahul waxaa la yidhaha gabay adiga aadan tirinin inaad markaa yacni soo kusoo halqabsato waa halqabsi yani weligaa maaragtay nebiga oo ku halqabsanaya shicir saasay ka dhigan tahay faqaalat waxay tihi axyaanan kolalka qaar idaa dakala beytahu gurigiisa hadduu gala yaquulu wuxuu dhahayay wayaأtiika biاlأkhbaari man lam tusawidii dee arrintan iyadaana marka tamahulku shaacir kaa dhigi maayo isaga nebiga de shicir waa laga anfiyey shaacir ma ahayn isaga laakiin inuu shicir kusoo tusaale qaato ma keenayso inuu shaacir yahay qofka marka maadaama nebigu ku halqabsaday arrintan xikmad waayo marka nebigu wax dheeldheela isagama halqabsanaye war xikmadi ku jirta warkan uu ku halqabsaday ayib sanadkan maxaa idinkaga muuqan karo simaakin can cikrima riwaayatu simaak can cikrima idiraabaa ku jira qala xadaanaa abu nucaym qala xadaanaa sufyaan can leytin wahuwa leyt bnu abi sulaym isagana dacfi baa ku jira can taawuus can ibni cabaasin qaal inaha kalimatu nabiyin nebi kelmad ou ku qowlay waay wayaأtiika biاlahbaari man lam tusawidi ayb nebi baa ku qowlayna wuxuu ka wadaa isagaa insheeyey oo bilaabay maahane laba macnoba waa ixtimaalaysaa nebi baa kusoo hal qabsaday oo sheegay warkaani war nebi sheegayna war dheleela maaha waay mar ku halqabsaday macnaha labaadna waxay tahay kalaamu nubuwa waay nimankan shucarada laftooda mararka qaar waxaa dhici karta inay xikamkii hore iyo kutub hore iyo waxintuu fiirfiiriyey ama uu maqmaqlay iyo dad culumaa iyo waxintuu ka maqlo oo uu marka isaga cabiro gabay ku cabiro marka kalaamu nubuwa aluulaa inay ka mid ahaydna waa dhici kartaa warkaan ayb ayb marka dee tamaulkii inuu bannaan yahaa laga qaadanaa ayb hadalkaanna inuu hadal xikmad ku jirtaa uu yahay qaala baabu maa yukrahu min atamanii baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yukrahu la nacayo oo min atamanii tamaniga ah tamaniguna hadda waxay tahay qofku inuu wax tamaniyo oo yiididiiliyo oo uu markaa yacni jeclaysto inay dhacaan ayib tarjamadiisana waxaa ka muuqda maa yukrahu mar haddii uu yidhi ee tamanigu qeybna waa qeyb la ogolyahay marka qeybna waa qayb la nacayo ayaa laga fahmay isaga marka hadda wuxuu keenayaa waxa la nacayo qeybta la nacayo maa yukrahu min atamanii waxay keenaysaa ana tamaniya minhu madmuumun wa minhu maxmuud ayib macnahaasaa marka ku jira waana qofku inuu shay marquub ah ishtiheeyo qofku marka hadduu cilmi iyo tamaniyo iyo camal uu tamaniyo oo uu yidhaahdo hebel cilmigiisoo kale yaa ku siiyey hebel camalkiisoo kale yaa ku siiyey tamani maxmuuda tamaniga qeybna waa madmuum oo waa la nacay oo yacni waxa weeyaan waxyaaba marka aan macno lahayn ama waxyaaba aan dhacaynin oo kale inaad iska tamani sida iska mustaxiil ama shibhi mustaxiil ama aan la jeclaynba qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa abu cawaanata can cumara bni abi salama wa huwa cumaru bnu abi salamata bni cabdiraxmaan saduuqun yuqdi qaadi lmadiina buu ahaa can abiihi abu salamata bnu cabdiraxmaan can abi hurayrata ana rasuula llahi sal l slama qaal ida tamanaa axadukum midkiin haddii uu tamaniyo uu tamaninayo falyandur ha fiiriya maa yatamanaa wuxuu ku tamaninayo yani ninkiin haddii uu tamani gelaayo ha fiiriyo waxa uu ku tamaninayo yacnii wax fiican ha tamaniye marka waxay la mid tahay qowlkii nebigu yihi sal ll ly slam almar-u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil ha iska fiiriya macnaha waxay tahay saaxiib wanaagsan ha samayso intana tamani u ah iska fiiriya macnaha tamani wanaagsan ha tamaniyo wax fiican oo laa xasada ilaa fitnatayn kuwii nebigu yidhi oo kale fainahu laa yadri ma oga maa yuqdaa waxa la siinayo ma oga ayb xadiidkan marka waa xadiid xasana ayb sheekh ilalbani isaga wuxuu ku daciifiyey cumar bnu abi salama cumar bnu abi salamana de waa saduuqun yukhdi baa la yidhi xadiidkanna weliba wuxuu ka mid yahay axaadiidta uu keenay ibnu cadi aljurjani fi kitaabihi alkaamil markuu keenay wuxuu yihi wahada alxadiidu laa ba'sa bihi wahada alxadiidu laa ba'sa bihi buuyi wa cumaru bnu abi salamata mutamaasiku lxadiidi laa ba'sa bihi cumar laftiisa wuxuu yihi xadiidkiisu waa isqabsanayaa laa ba'sa bihi qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tusamu lcinab alkarma cinabku ha ha ku magacaabinina alkarma shajaratu lkarmi ha dhihinina sababkana xadiidkan waa noo soo hormar usbuuci horaan sheegnay muxuu ahaa sababkuna laba macnaa ku jirtay casharka usbuuc hore lasoo dhaafay lama haaya mia haye hadday ka samaysan jireen waxaa la diidaa inay khamri jeclaadaan in khamri ay jeclaadaan ayaa la diidaa leanna khamriga cinabkay ka samaysan jireen haddii marka magac wanaagsan loo bixiyo khamrigii bay jeclaanayaan marka haadaa macna macnaha labaad muxuu ahaan ya he saxiix qofka mu'minkaa karam badan oo qalbigiisa intifaac iyo wanaag iyo khayr leh iyagiina markaa yacni shajaradan intifaaceeda waxaa ka intifaac fiican qofka mu'minka marka min baab waxay soo gelaya markaasaan dhahnay laysa shadiidu bisuraca carabta ninka dadka lagdo ayay u taqaanay nin xoog badan laakiin nebigu meel kaleu ka tusay war kaa keliya ha fiirinine ninka shadiidka waa ninka markuu caroodo isqaban karo macnuhu waxay ka dhigan tahay geedkan karam wanaag waa leeyahay intifaac waa leeyahay cinabka laakiin waxaa ka intifaac fiican qofka mu'minka tii intifaaca badnayd oo baraa marka ayb labadaa macnaa marka xadiidka lagu macneeyey qala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qala xadaanaa shucbaة can simaak can calqamta bni waa'ili can abi can الnabiy sal ly slama qaala laa yaquulana axadukum midkiin younan dhihin alkarmu waquluu alxabalatu dhaha yacni alcinab xabaladuna waa geedka saas cinabka kale ayay ku magacaabaan ayb qaala baabu qowli rajuli wayxak qofka qowlkiisa iyo orahdiisa ou dhahayo wayxaka qala xadaanaa axmed bnu khaalid qala xadaanaa moxamed bnu isxaaq can camihi muusa bni yasaar moxamed bnu isxaaq bni yasaara isaga la yaraa muta can camihi muusa bni yasaar can abi hurayrata mara nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam birajulin nebigu nin buu soo maray yasuuqu badanatan hal kaxaynayo faqaala arkabhaa war kor faqaala yaa rasuula allah inaha badana qaala arkabhaa qaala inaha badana qaala fi اthaalitثati aw fi الraabicati wayxaka irkabhaa kor wayxaka marka macnaheedu waxay tahay waa kelimad taraxum aa ku jira wayxaka war naxariistaada ee kor ayay ka dhigan tahay nooc canaana laakiin qofka loo naxariisana ayaa ku jirta xadiidkan marka waa soo marnay waxaan kusoo marnay baabu qowli rajuli weylaka marka weylakana riwaayadu waa ku timid wayxakana waa ku timid ayb baabu qowli rajuli yaa hantaah ninka qowlkiisa ou dhahaya yaa hantaah yaa hantaahna waxay ka dhigan tahay yaa haadihi yaa haadihi wartanay midaanay yaa hantaah ay yaa haadihi marka biiskaani nuun wa bifatxi nuun labada waa la dabdiyaa yaa hantaah iyo yaa hanataa yaa hantaah iyo yaa hanataa ha-da dambana yaa hantaah iyo yaa hantaahu ibnulahir intaba waa sheegay ayb qaala xadaanaa cabduramaan bni cabduraxmaan bnu shariikin wa huwa cabdiraxmaan bnu shariik ibn cabdillaahi الnaqaci saduuqun yukhdi rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad qal xadaanii abi wa shariik bn cabdillaahi alqaadi saduuqun isagana markaa yuqdi ama sayi lxifdi can cabdillaahi bni moxamed bni caqiil isaga laftirkiisa waa mukhtalafun fiihi waa la ysku khilaafsan yahay muqaarib lxadiidna waa leeyahy can ibraahima bni moxamed wahuwa ibraahima bni moxamed bni alxa can cimraana bni alxata adeerkiisuu ka warina cumraan bnu طalxata bni cubaydillaahi weeyaan cijli iqaat hiqaati taabiciinu ku daray waqiila lahu ru'ya can ummihi xamnata binti jaxshin qaalat qaala nabiyu sal ll l slam nabigu wuxuu yidhi maa hiya oo maxay tahay yaa hantaa cabdurazaaq ayaa kitaabkiisa musanafka qisada iyadoo dheer ku sheegayo gabadhan xamna binti jaxash istixaada ayay mustaxaaday ahayd waa la dhiig shubi jiray nebigay u timid iyadoo marka nebigan u imid bay tiri astaftiihi anoo su-aal weydiinayo markaasuu yidhi waxaase waxaan ku yidhi innii ilayka xaaja rasuul allow danaan kaa leeyahay qaala maa hiya maxay tahay qultu waxaan yidhi innii la astaxyii waa xishoona la astaxyii bihi waan ka xishoonayaa arrinkaa markaasuu yidhi maa hiya yaa hantaah maa hiya yaa hantaha sidaasay marka ku timi marka yaa hantaha in la dhihi karo xadiiulifkigana waa ku jirta soo maha xadiisulifkigii waa ku jirta naam haa misdax ibni athaa markay isa soo raaceen misdax hooyadiis iyo caaisha markay isa soo raaceen xaajo isku soo raaceen hantaa turootay waa waatay tirbiisa misdax mislax baa halaagsamay markaasi waxay tidhi atasubiina rajulan qad xadara bedran nin beder xaadira maad caynaysaa bay tiri maxaa saas u dha markaasay tiri waxba ma ogid adigana ayb ma ogid miya waxa uu yidhi yaa waxa uu sameeyey yaa hantaah ay tiri yaa hantaah ee yaa haadihi waay marka ayb qaala xadaanaa qutayb marka ninkana yaa hana ayaa laleeyahay marka qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa xariizun xariiza ii qoran saas mau idiin qoray ya jariir waa xariiz wen yahay xariiz waa ka filaya inuu qutaybe xariiz ibnu cuhmaan wax ka wariyo waa jariir can اlacmash can xabiib bni suhbaan wahuwa xabiib bnu suhbaan alkaahiliyu hiqat ayb an xabib can xabiib bni suhbaan alsadiy qaala ra-aytu camaaran camaar baan arkay sala lmaktuubata isagoo salaadii faradka ay tukaday uma qaala lirajulin nin buu ku yidhi ilaa janbihi dhinaciisa jooga yaa hanaa uma qaama waa istaagay ninkiina marka waa ka hadlihia qala xadaanaa caliy bn cabdillaahi qala xadaanaa sufyaan can ibraahima bni maysarata can camr bni shariid can abiihi qaala ardafanii nabiyu sal l slam nabigaa ifangeliyey faqaala hal macaka min shicrin war shicir ma haysaa min shicri umayata bni abi salt shicirkiisa shicirkii umayata bnu abi salt ma haysaa buu ku yidhi qultu nacam haabaan idhi faanshadtuhu beytan beyt baan markaa u aqriyey oon markaa u tiriyey fa qaala wuxuu yidhi hiihi sii wad waa marka hiihi iyo iihi labadaba hiihi iyo iihi marka qofka aada rabto hadalka ii ziyaadi wad markaa rabto inaad dhaha soomaaliga laftirkiisa iihi iyo waa tahay iihi iihi waa nooc carabi waa ah, qofka markau hadlaayo iihi iihi soo lama dhaho i ziyaadi hiiha haddii la dhaho ama iiha bis iga dheh iga jooji faqaala hiihi xataa anshadtuhu mi-ata beytin ilaa aan boqol beyt ti aan uga jaray oo aan gabaygii marka boqol beyt aan wado markaa nebiga ii ziyaadi ii ziyaadi ii ziyaadi buu dhahay marka hadda gabayga xikam iyo waxbaa ku jira dabcan iyo ninkaan ninka uu yidhi waxaa weeyaan ninkan isagii waa beeniyey buu yihi kafara qalbuhu wa aamana shicruhu ayb shicirkiisii waa rumeeyey yuu yihi isagana waa gaaloobay naam wuxuu damcay marka inuu islaamo oo dabcan ayb gabaygiisii marka xikam iyo waxyaaba badan baa ku jiray tanna marka hadda yaa hantaahda iyo yaa hanaahal baan joognay marka hiihidaas u marka iyada lafteeda wax un lamida ah. xadiidkanna marka muslim ayaa warinaya naam hiihina waa ku yimid iihina waa ku yimid naam waxyaabaha qaraa'ibta badan oon ma aragna waxaa ka mid ah xadiidkan dad baa waxay u daliishadaan yani bani aadamku ma ogtahay afkiisa intuu hadli karo waa iska daldalma hadla dad baa waxay u deliishanayaan marka waxaan aad leedihiin ama eh, aada ku tilmaamaysaan xatrada ee ah ah ahdan la dhahayo xaggay ka timid a hadday tahay allah allah allah allah in la yidhaahdo dikri ma keenaysa nacam eh, allah baa tiri allah muxuu ku sifaysan yahay waa yahay ma ammaani rabtaa mase waa caayo rabtaa waa jumlo kala dhiman waayo allah keligeed allaahu akbar in la yidhaahdo ama subxaan allaahi in la dhaho ama ah, alxamdu lilaahi in la yidhahdo waa in wax lagu dara allah ayb markaa ammaan inay allah aada ammaanayso markaad wax ku dartaan la ogaa karaa haddana marka allahdiiba in haddana inta la bedelay alif iyo ha keliya la akriyo haddana lagu cibaadaysto xaggey ka timid la yidhi waa kan nebigaaba nebigaa laga hayaa nebiga see looga hiihi sooma dhihin nebiga naam iihi iyo hiihi ayb qofkaas camal ma ma astaahilaa marka dood iyo dood ma astaahila kaas ana nebiga gabayaa loo tiriyey hiihi wuxuu ka wadaa iiwad ii wad beydkii labaad iyo ka saddexaad iiwad waaye shicirkan iiwad adigu maanta dhan iiwad iiwad miyaa warkaaga mase waa cibaado waa dikrinaa baad leedahay nacam hiihi laguma dikriye marka hiihi dikri ma aha qaala baabu qowli rajuli inii kaslaan dadkii waxaad moodaa diinkii inay la galeen indha adeegii kale indha adeegii iyo qardajeexi iyaa waxaa lala dhex galay marka diinkii qofkii marka maxaa daliil ku ah waxba iska sheega baabu qowli rajuli inii kaslaanu qowlka uu qofka dhahayo inii anigu kaslaanu nin waxaan ahay oo caajisanahay inuu yidhaahdo qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu dawuud huwa الطayaalisiyu qala xadaثna shucbaة can yaziid bni khumayr yaziid bnu khumayr الraxbiy abu cumar alximsiyu saduq qala samictu cabdالlahi bna abi muusa saasaa ii dhigan cabdullaahi bnu abi qaysna nusaqa qaar ha dhiga qaala samictu cabdallaahi bna abi qays saasaana fiican cabdullah bn abi qays albasri hiqat mukhadram weeyaan ibni abi muusana waa la yidhaahdaa laakiin ibni abi qayska uu caan ku yahay walidalika haddaad cabdullahi bn abi muusa taqriibka ka fiiriso wuxuu ku leeyahay ibn abi qays uu kuusoo celina qaala qaalat caaishatu laa tadac qiyaama alleyl qiyaamuleylka haka tegin faina nabiya sal l l slam kaana laa yadaruhu nabiga kama tegi jirin wa kaana idaa marida nebigu wuxuu ahaa hadduu jirada ow kasila ama ou caajiso sallaa qaacidan fadhi buu ku dukanaa ayb marka qofku waa dhihi karaa marka inii kaslaan baabunay hada kani baabun baab weeyaan man tacawada min alkasal qofkii ilaahay ka magan galo kasal iyo caajis marka haddana wax fiican maaha qaala xadaثna khalid bnu mklad wahuwa alqaطwaaniyu abulhaytham qala xadaثna sulayman bnu bilaal qala xadaثanii cmr bnu abi camrin waa soo marnay mawla lmuطalib ibn cabdillahi bni xandab qala samictu anas bna maliki yaqulu kana الnabiyu sal ly slm yukhiru an yaquula nebigu wuxuu badin jiray inuu dhaho allahuma inii acuudu bika min alhmi wاlxazani wاlcajzi wاlkasali wاljubni wاlbkli wadalaci اdayni wagalabat الrijaal xadiid hore noo soo martay wاlcajzi wاlkasal maxaa farqiga udhexeeya cajzi kasal cajzigu waa cadam اlqudra kasalkuna qudro waa hayaa laakiin ma dhaqaaqahayo baabu qowli rajuli nafsii laka alfidaa qowlka uu qofku dhahayo nafsii aniga nafsadeyda laka alfidaau furashay kuu tahay nafsadeyda yacni waa kugu furanaya qala xadaثna cali bn cabdالlahi qala xadaثna sufyaan can bni judcaan cali bnu zayd bni judcaan weeyaan dacfi baa ku sugan qaala samictu anas bna maliki yaquul kana abu طalxata abu طalxa wuxuu ahaa yajhuu bayna yaday rasuuli اllahi sal ly slam nebiga hortiisa ayuu ku jilbo jabsanayay wayanhuru kinaanatahu qunuxiisa ee leebabka ay ugu jiraanna hortiisuu ku daadinayay nebiga sal l slam kinaanada waxaa la yidhaha weelka lagu shubto ee fallaaraha lagu ritaa la dhahan kinaana marka weelkaas marka ama qunuxaas ayuu wuxuu ku daadinayay marka hortiisa wayaquulu wuxuu dhahaya wajhii liwajhika alwiqaau wejigayga gaashaan ayuu wejigaaga u yahay wa nafsii nafsadeydana linafsika alfidaa-u nafsadaaday furasho u tahay ayb waana ka dhabeeyey oo hadda hadal oo af ka yiri keliya ma ahayne abu dalxa iyo maalintii uxud waa ka dhabeeyey warkaas nacam dad yar oo nebiga kusoo haray buu ka mid ahaa radia allahu canhu qala xadaanaa mucaad bnu fadala can hishaamin can xamaadin can zayd bni wahbin can abi dar qaala faاnطalqa الnabiyu sal ly slam naxو اlbaqiic nabiga baqiic xaggiisa u dhaqaaqay tegay waاnطalaqtu anigana waan tegay atluuha anoo raacay faاltafata waa milicsaday fara-ani waa ay arkay faqaala ya abaa dar faqultu labayka ya rasuula اllahi wasacdayka waana fidaؤka haddi riwaayadan wa ana fidaa-ukay wadataa intaas u keenay bukhaari meeshaan iyadoo kalena waa wariyey kitaabu riqaaq iyuu ku wariyey halasoo fiiriya fidaa-uka inay ku jirta iyo in kale bukhaari saxiix uu ku wariyey kitaabu riqaaq ayb fidaa-uka inay ku jirta in kale ayb baabun almukhiruuna hum lmuqiluun baab saasuu ku keenay waxaad dareemi marka xadiidka riwaayaadkiisa iyo bukhaari marka hadday kelmad ku jirto oo tarjamada munaasab u ah iyo riwaayadaas u doorana isaga marka xadiidkaas marka duruqdiisa kasoo fiiri kasoo shaqeeya oo yacnii sanadka uu xadiidkaas ku wariyey iyo kan isku fiirfiiriyeen waayahay faqaala wuxuu yidhi ina almukhiriina kuwa xoolaha badan hum lmuqiluuna waa kuwa yaraysanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dadka xoolaha badan leh qiyaama adduunka qiyaamuhu iyagaa u xoolo yar ilaa man qaala qofkii ku dhahay maahane maalkii haakada wahaakada saan iyo saan fii xaqin xaq dhexdiis qaala waa min iطlaaqi اlqowli wa iraadat اlficli qowl ayaa la ilaaqi laka ficila loo jeedaa nin maalkii saa dhahay oo saas dhahay yani saas ku sameeyey qultu allah warasuuluhu aclam faqaala wuxuu yihi haakada halaatan saddex jeer uma carada lanaa uxudun uxud baa noo soo banbaxday faqaala wuxuu yihi ya abaadar faqultu labayka rasuula اllahi wasacdayka waana ana fidaauka qaala maa yasurunii ana uxudan uxud ifarax gelin mayso liaali muxamedin reer muxamed inay u sugnaato dahaban oo dahab iyado ah fa cindahum diinaarun agtooda diinaar ou markaa ku galabaysto ow qaala mihqaalun ama mihqaal wasni dahaba inuu galab ku galab galo agtooda ma farxad gelinaysa inaan galabba uunan nugu gaarinoo sadaqayno uma carada lanaa waadin tog ayaa markaa noo soo banbaxay waadi waadi waa dooxada dooxa ay biyaha maraan fastantala nebiga waa hormaray waa iga hormaray waa iga dhaqaajiyey fadanantu waxaan maleeyey ana lahu xaajatan dan inuu leeyahay fajalastu calaa oo markaa xaajo inuu gudanayaan maleeyey fajala oo saxare iyo kaadiya inuu meel u galay fa jalastu waan fariistay calaa shafiirin dooxi gowgiisaan fariistay waadaa calaya waa igu soo daahay qaala fakhashiitu waxaan ka cabsaday fakhashiitu calayhi waa u cabsaday uma samictuhu waan maqlay kaanahu yunaajii rajulan isagoo nin la faqayo sidii isagoo qof la hadlayoo kale oo hoos ula sheekaysanayo kalean dareemay uma kharaja ilaya waxdahu keligiisu iisoo baxay faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah man irajulu aladii kunta tunaajii ninkaad la faqaysay ou ahaa faqaala awasamictahu oo ma maqashay qultu nacam qaala fainahu jibriilu waa jibriil ataanii waa ii yimid fabasharanii waa ii bishaareeyey annahu man maata qofkii dhinto min ummatii xaala ummadeyda ka mid yahay laa yushriku bi laa yushriku billaahi shay-an isagoo aan ilaahay xaqiisa cid kale ugu daraynin dhintaa dakhala aljanna jannaduu galay qultu waxaan idhi wain zanaa wain saraq haddii uu zinaysto waxada ka waran qaala nacam haa buu yii manaa wuxuu ka wadaa haba zinaysto haba xado ayb oo marka haddii uu zinaysto oo u waxada sooma noqonaayo ahlu kabaa'ir ir lkabiira soo noqon maayo haa ee jannada uu gelaya maxay noqonaya waa fii aakhiri amrihi ama inuu iska cafiyaaba laga yaabaa ilaahay Eh, laakiin isagoo zinaysanayo xadayo naarta inuu galo waa mutaysan yahay waa mutaysan hadduu doono ilaahay waa cafin karaa haddii naarta la geliyana fil akhiir jannada uu galaa marba hadduu adduunyada islaam uga baxay tan hadda waa turuugta wn waxyaabihii marka eh, laga tegaayey ee eh, in laga taga ay ahayd oo ku dhacay sidaanaa la yidhi axaadiidta shafaacadana waxaa ku jirto qoom in laga soo saaraayo naarta lam yacmaluu khayran qatu weligoodba aan khayr samaynin lam yacmaluu khayran qatu xaggaasna waa camalka camalkaasna laga wado ma ahan camalulqalbi ma aha camalulqalbi qofaan laga helin ma islaam maba ahanba nacam ee camalkaa la sheegaya waa camaluljawaarix alxaafid ibnu rajab kitaab wuxuu leeya atakhwiifu min annaar xadiidkaas uu keenaa lam yacmaluu khayran qatu ay camal aljawaarix buu leeyahay aan camaluljawaarix samaynin ibnu rajab kitaabkaas marka atakwiifu min annaar sidaasuu ku yidhi majmuucu rasaa'ilihina waa ku jirtaa si gaarana waa loo daabacay ibnu rajabna de murji ma aha waa min ahli sunnati waljamaaca ayb dadka marka meelaha la taagan irjaa irjaa iyo taasna ha ku darsadaan marka taas ha ku daraan jawaabna ha u keenaan ayb horaan waxaan u niri iimaanku asal ee farac ayuu leeyahay furuucdiisa waajibkuu ka mid yahay camaluljawaarixa furuucdiisa waajibkaa buu ka mid yahay camaluljawaarixa salaadaa laysku khilaafay oo asal ma noqonee mase ma aha bacdi al a salaada waa ku dareen ninkii salaada war ku leh warkiisu waa war wejle oo salafkana ka haysto qowl salafu haysto ay ku dhegan yihin qofka laakiin camal kale dhahaya markaa waxa la yidhaha jinsulcamal iyo salafku jinsulcamal maynan ka hadlin iimaanka markay ka hadlayeen asalay faracay uga hadleen bis kitaabka ibnu mandah kitaabuliimaanna wuxuu sheegayaa markuu kala qaybiyo asalka inta ahna waa sheegaa wixii faracana waa sheegayaa ibnu mandah kitaabkiisana hala fiiriyo alimaam maxamed ibnu nasr almarwasi tacdiimu qadri salaa isaguna juska labaad iyo meelo badanoo ku sheegaa waxa asalka iyo waxa faraca ah ahlulxadiidkuuna ka keenaa ee murji-adana ahlulxadiid ayaga looma aqoon jirin iyaga looma aqoon jirin murji-ada ahlulxadiidka kumaynan jirin marka salaada khilaafkeedu weligiis mashhuur buu ahaa waxyaabaha kale laakiin qofkaan samaynin waa gaal midda kale jinsul camalkana waa camal uun ha sameeyo hal camal hal camal oo camaluljawaarix markuu sameeyo mu'min noqona inta ka horeysana waa gaal halka camal muxuu noqonaa marka noociis noociis muxuu noqonaa marka camalku wuxuu noqon karaa imaadat ladaa can ariiq imaadat ladaa cani ariiq keligeed mau ku muslima marka qofka ilaa inay iimaankii ka mid tahay camal tahay nabigaa sheegay sala allahu calayhi wasalam hadduu salaadii ka tago soonkii ka tago zakadii ka tago xajkii ka tago wax walba iska dhaafo dhagax jidka yaalla ou qaado oo uu jidka ka zuuliyo iimaankii islaamnimadiisu kaas maa sugaya marka marka daa'iman shaygan haddaanay wax salafku ay keeneen hadduunan ahayn qaacido lagama dhigi karo mudarid qofkiisana isaga unbaa iskhilkhilaafayo kaas ma muslima marka la yidhaahdo maya acmaasha waaweynaa la rabaa haddana yani jinsilcamalkii waa isbedelaa wuxuu isku bedelaa camal weyn ayuu noqonayaa laakiin asalka iyo faraca qaacida thaabit hoo sugan waayo aimada selafkana laga hayo ayb xataa ibnu taymiya saarimulmasluulka waa ku sheegaya ayb marka la yidhaahdana shaygan iimaanka farac buu u yahay ka mid maaha ma aha waa ka mid yahay iimaanka laakiin darajada uu ka jooga maxay la eg tahay shucabuliimaan isku darajo maahan dabcan wixii marka waxna haddii la waayo isla iimaanka asalkiisaa la weynaa waxna haddii la waayo iimaankii waa naqsi baa gelaya waa geedkaas oo laan laga gooyo kalaba iimaanka ila geed ilaahay baa ku mihaalay alam tara kayfa daraba allahu matala kalimata طayiba ka shajarati طayibatin asluha haabitun wa farcuha fi الsamaa ayb marka qawaacid dadka gobol intay sameeyaan ay rabaan un inay dad ku gaalaysiiyaan keliya oo qof muslima diin uga bixiyaan iyo iyagaa marka dambe isaga bixinaya kooxaha saas oo kale waa la yaqaanaa marka dambe iyagaa intay isku soo jeestaan iyay diinka isaga saarayaan hadba qaacido cusub iyo waswaas shaydaan ayib marka wuxuu yidhi wain zanaa wain sara qaala nacam hah buu yii marka maxalushaahidka wuxuu ka rabaa halkan wa ana fidaauka qaala baabu waa ku jirtaa soo maa jacalani اllaahu fidaaya ka saasay ugu jirtaa saxa sanadkana muxuu ku keenay hayey wad akri ah, hay dariiq waa kala yar bedelanyaha sax ayb waa ku jirtaa baabu qowli الrajuli fidaaka abi wa ummii uu yidhaahdo hooyaday aabahay ku lagu furtaa tahay qala xadaanaa qabisatu qala xadaanaa sufyaan can sacdi bni ibraahim qala xadaanii cabdullahi bnu shadaad qala samictu caliya radia allahu canhu yaquul maa ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam nebiga ma aanan arkin yufaddii rajula bacda sacdin isagoo isku furanayo hooyadii aabbihii ku furanayo rajul sacad bacdi samictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahay irmi tuur fidaaka abi wa ummi hooyaday iyo aabbahay ku lagu furtaa tahay qala xadaanaa caliy bnu lxasan qala ahbarana lxusein qala xadaanaa cabdullahi bnu buraydata can abiihi qala kharaja nabiyu sal l slam ila lmasjidi buu u baxay abuu muusa yaqra'u abuu muusana uu aqrinaayo faqaala wuxuu yidhi man haada kani waa kuma faqultu waxaan idhi ana buraydatu aniga burayda juciltu fidaaka ha layga dhigo ha layga yeelo ku kufurto adige yacni allow aan kufurto qaala wuxuu yidhi qad ucdiya hada mizmaaran min mazaamiiri ali daawuud qad ucdiya waxaa la siiyey haadaa kan abuu muusa buu ka wadaa abuu muusa alashcari mizmaaran sawt ayaa la siiyey min mazaamiiri ali daawuud sawtkii nebi daawuud ali daawuud hunaa bimacnaa daawuud nafsuhu baabu qowli rajuli yaa bunay liman abuuhu lam yudrik lislaam baabu bayaani qowli rajuli qofkii qowlkiisa inuu yidhaahdo xukunka kusoo arooray caddayntiisiiba u baab yahay yaa bunay inuu yidhaha liman qof abuuhu aabihii lam yudrik ilislaama uunan soo gaarin ee si guudna baab dhanu uga dhigi doonaa wuu noo keeni doonaa isaga keeni doona yaa bunay in la dhihi karo cunug aadan dhalin ayb calaa sabiil yani markaa taraxum inaa u dhahdo qala xadaanaa bishr bnu اlxakm qala xadaanaa maxbub bnu muxriz alkuufiy huwa taymiyu alqawaariiriyu layin اlxadiid qala xadaثna sacb bnu xakiim wahuwa alkuufiyu maqbul rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmfrad can abihi abihi marka waxaa la yidhaha alxakiim bnu shariik ayb an abi can abihi alxakiim bnu shariik bni namla mastuur rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmfrad mastuur yaa la yihahdaa isilaaxa ibnu xajar man huwa lmastuur majhuulxaalka ayb can jaddihi awowgii marka shariik bnu namlah ayaa la yidhaha alkuufiyu maqbulun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad saddexdanba bukhaari keliya kitaabkan uga wariyey qaala ataytu cumara bna alkhadaab radia allahu canhu baan u imid fajacala yaquul wuxuu gudagalay inuu dhahayo ya bna akhii adeer uma sa'alanii waa is-aalay fantasabtu lahu waa u abtirsaday yani maxaa yaa tahay markaasu waa u abtirsaday buu leeyahay facarafa ana abii wuxuu gartay an aabbahay lam yudrik lislaama islaamka inuunan soo gaarin markaan u abtirsaday aabbahay inuusa islaamka soo gaarin buu ogaaday fajacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu dhahayo yaa bunaya yaa bunaya qaala xadaanaa muxamedun qaala xadaanaa cabdullaahi maxamed buu kaaga bilaabay qala xadaana cabdullaahi cabdullahi bn mubaarak cabdullaahi qala akhbarana jariir bnu xaazimi an salmta can salmin alcalawiy waa salm bnu qays alcalawiy salamaba aniga ii dhigan waa laakiin salm salmat alcalawiy nin la yidhaha ma jiro salmun waa salmun alcalawiy can salmin alcalawiy qaala waa salm bnu qays alcalawi albasri daciif qaala samictu anasan yaquulu kuntu khaadiman linabiyi sal l slam nabigaan khaadim u ahaa qaala fakuntu waxaan ahaa adkhulu bigayri isti'daan waxaan usoo geli jiray istidaan la-aan faji'tu yowman maalin baan imid faqaala wuxuu yidhi kamaa anta yaa bunay meesha sidaa tahay ahow meeshaad joogtay joog fainahu qad xadaa waxaa soo kordhay bacdaka adiga gadaasha amrun arin laa tadkulana ilaa biidnin idin maahe wax kale ha kusoo gelin yacnii aayaddii waxaa soo gashay marka laa tadkuluu buyuuta الnabiyi ila an yu-dana lakum iyo aayadahaas sheegay qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح qala xadaثanii cabdالcaزiiz bni abi slma can bni abi sacsacata can abihi ana abaa saciidi الkhudriya qaala lahu ya bunay ayuu yihi hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed